subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega waa subaxnimo axad a ah, taariikhdana ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha koowaad labada kun afar qodobada saaka aad barnaamijka falqaynta wararka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah maamulka xulka maamulka koonfur galbeed ayaa saaki ka duulaya garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyagoona ku wajahan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay markaana si cad u diiday inay ka qaybgalaan ciyaartii u dhexaysay maamul goboleedyada ee gobolka banaadir arrintaasi ayay ku sabeeyeen in weerarkii lagu qaaday xulka koonfur galbeed oo ay dhaawacyo soo gaareen sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya oo arintan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in weli magaalada muqdisho ay joogaan weero oo dhibaatooyin fara badan ku haya dadka deegaanka isla markaana ay tallaabo ka qaadi doonaan arrimahaasi ayaan xoogga saari doonaa xubintii kalmaan ayaa sidoo kale qaybka ah barnaamijka waa mar kaliyo falqaynta wararka kanyonese xamarwa xamarwa madhaafaa markidakaniyo kartida midnimada labadaba kumiisno marsadi intaasi waxay daahfur u ahayd barnaamijka falanqeynta wararka oo subax walba ka dhegeysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho maanta waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ka baxaya een ciyaartooyda xulka koonfur galbeed oo saacadihii lasoo dhaafay tabashooyin xoogan muujinayo kadib markii weerar lagu qaaday gaari ay saarnaayeen oo ka soo baxay garoonka kubadda cagta isla markaana ciyaartooydaasi dhaawacyo ay soo gaareen waawaana ay wadeen wasaaradda arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ku saabsan sidii koonfur galbeed ay ugu qeyb qaadan lahayd ciyaarta socota ayaa lagu guuleysan waayey waxaayna markaasi maamulka koonfur galbeed ay sheegeen in tabashooyin badan ay qabaan islamarkaana sanadkii labaad si toosa ah loo weerarayo musharaf cabdinaasir oo ka mid ah ama mas-uuliyiinta la socota xulka koonfur galbeed islamarkaana ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaan wax ka weydiiyey kulaabashada magaalada baydhabo ay saakii ku laabanayaan xulka koonfur galbeed iyo sida markaasi waawaantii la waday lagu guuldaraystay eh, saanka eh, waxaa muqdisho safar ah xulka koonfur galbeed oo hadda ku sugan garoonka aadanacadde oo daqiiqado kadib ay ka duuli doonaan xulka eh, koonfur galbeed oo ahaa xulkii ugu hadalhaynta badnaa isboortiska dalka afar labaatankii saa ugu dambeeyey kadib shaqaaqadii loo geystay ciyaartooyda xulka koonfur galbeed ciyaartii eh, dhexmartay ee eh, galmudug iyo koonfur galbeed eh, go-aankii oo ahaa in ciyaartooyda ay baydhabo ku laabtaan ayaana ugu dambeyntii dhab noqday oo shaaka waxay ku wajahan magaalada baydhabo ee xarunta gurida koonfur galbeed waawaan ayaa socotay oo xal looga gaaraya shaqaaqadii dhacday laguma guuleysan waayo maalintii shalay hoteelka ay deganaayeen ciyaartooyda koonfur galbeed waxaa ka qabsoomay kulamo dhowr ah oo ay hormuud ka ahaayeen hogaanka ugu sarreeya xiriirka isboortiska dalka Eh, sidoo kalena ay qayb ka ahaayeen eh, hogaanka nabadsugidda dalka eh, dhammaantooda waxaa looga hadlayay muhiimadda ugu weyn waxay ahayd in gobolka banaadir iyo sidoo kale daledka nabadsugiddu ay raaligelin ka bixiyaan dayacaddii amniqumada oo loo geystay argida koonfur galbeed waxa intaas si dhaafirsan oo hadal oo xulka koonfur galbeed ay diyaara ay u ahaayeen oo ay galeen ma jirin waxaana go-aankooda uu ahaa keliya in tartanka ay isaga baxaan kana dhameeyaan kuna laabsan magaalada baydhabo waxaana shalay kulamada qaybta ahaa gobolka banaadir iyo sidoo kale saladka nabashidida kale ee waxaana ay raaligelin si isku mid ay ugu bixiyeen dayacii amni xumo ee loo geystay ciyaartooyda koonfur galbeed ee waxaana aysan laga fadhiisan oo aan laga wada hadlin in xulku ay baaqi kusii ahaan karaan tartanka iyo in kale taa bedelkeedana xiriirka sportiska koonfur galbeed waxay eedeyn usoo jeediyeen xiriirka isboortiska federaalka taasi ay ku sheegeen inaysan ka hadlin oo aysan cambaareen falka ciyaartoyda loo geystay taasi oo keentay in xulka si deg deg ay baydhabo ugu laabtaan waxaa la sheegayaa in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ay arrintan gadaal ka riixayaan siyaasada ay u bedeleen ciyaartooydina ay ogolaayeen inay ciyaaraan maxaa arintaas ka jira maadsantahay eh, kulamada xulka koonfur galbeed waxaa ka yeera eh, kasoo qabka kasoo qaybgalka siyaasiyiinta eh, qaybka dambaysan taa waxaa jiray tiro dhowra ah oo fara ku oo xildhibaanada koonfur galbeed ah khudkaalku u yimid inay endheendheeyaan sidoo kalena ay wax ka ogaadaan dhibaatada iyo sidoo kale qaabka ay wax u socdaan marka lama dhigi karo siyaasad baa loo bedelay go-aankan waxaa iska lahaa hogaanka isboortiska koonfur galbeed oo ka madaxa banaan siyaasadda eh, taasoo go-aankoodana aysan lala sugin in lagala tashto eh, siyaasiyiin oo ugu sareeyo eh, madaxweynaha dawladda koonfur galbeed marka waxa uu ahaa go-aan isboortis oo xiriirka isboortiska dowlada dowlad goboleedka koonfur galbeed ay gaareen ugu dambeyntina go-aankooda uu ahaa inay ka dhabeeyaan horeyna u in inaysan inaysan diyaar u ahayn in waan waan dhinaca isboortiska ay galaan markii labaad ayaad sheegtay in la weeraray oo sanadkii labaad uu yahay sanadkan oo toos loo weeraray ciyaartoyda koonfur galbeed xal wax walba laga gaari jiray maxaa u diidantihiin in xal ciyaarta aad ka gaartaan oo sidaas ay kusii socoto runtahay labada kun iyo labaatanki markaan dib u fiirino eh, shaqaaqadii eh, dhacday tan waa ay ka duwaneed eh, waktigaasi ma jirin ciidan amni oo mas-uuliyadda amniga saarna oo ciyaartoyda hoteelka ilaa garoonka amnigooda uu sugayay balse waxaa qayb ah oo mas-uuliyadda amnigana qaatay eh, ciidankana mas-uuliyadda eh, nisa eh, marka shaqaaqada hadda dhacday iyo til adurka labaatankii waa ay ka duwanayd si horena ma jirin xal la gaaray marka laga rabo in koonfur galbeed iska samirtay oo tartankiina sidaas ay ku dhamaysatay marka inkastoo til adurka labaatankii weli qalbiyadooda ay ka guuxaysay taas ayaa keentay in mar kale aysan samrin oo ay go-aankan ka dhabeeyaan hadda maxaad ku baaqaysaa mar hadii aad ka mid tahay dadkii ciyaartoyda la socday ee wariyaasha koonfur galbeed ah maxaad eh, baaqa oo diraysaa marka hore way mahadsanyihiin dhammaan dowlad goboleedyadii ee eh, qaybta ka ahaa eh, qolkaas tartamada isboortiska dowlad goboleedyada dalka marka laga reebo qolka galmudug oo runtii ay ka gaareen koonfur galbeed oo hadda lagu eedeynayo in taageerayaasha ay dhibkaasi ay geysteen guud ahaan isboortka soomaaliya waxa uu ku socdaa wata horumarineed marka laga reebo dad yar oo taageerayaal ka mid oo aan la xakameyn karin oo shaqaaqooyinkaasi eh, mar walba horseedka ah marka waxaan rajaynaynaa in sanado kale eh, iyadoo muqdisho ama gobolka banaadir aan ahayn tartanada la gaarsiin doono dowlad goboleedeed dalka ayna martagelin doonaan baydhabo garowe ama kismaayo ama meel ka baxsan tartan ka quruxoon kana ah xamaasad badan oo si nabdoon ku dhamaado oo ka duwan kan gobolka banaadir uu martigeliyo insha allah hadalkaad waxaa ku jirtay in taageerayaasha galmudug ay ka dambeeyeen weerarkii xulka koonfur galbeed lagu qaaday arintaasi maxaad ku caddaynaysa adiga maxamed aada mahadsantahay yani kama maqneen kamana madax banaaneen xulka koonfur galbeed hotelkan la deganaa sidoo kale baskooda mar walba qeybaan ka ahaa Eh, qof xulka ka tirsana ahaa eh, garoonkan la tagay markii weerarka uu dhacayana dadka ayaan qayb ka saarnaa eh, koley waxa indhahay way qabanayeen oo goobjoog aan u ahaa taageerayaal ku dabaaldegayay guushii galmudug gaartay taas bedelkeedana dabaaldegooda ay qayb ka dhigeen in markii ay arkeen dhigaatiyadii koonfur galbeed oo laga soo badiyo oo bas saaran ay dhagaxeeyeen marka taas anaab goobjoog u ahaa waa maqlay ama waa waa waa lai sheegay ma ahaan marka taas cadeynteeda horeyna waa loo baahiyey muuqaalo cadeynaya taageerayaasha galmudug oo ku dhawaaqayo erayo xanaf leh oo ay ay kaga hadlayaan inay suureeyaan dadka ay iyo ardayda koonfur galbeed kacsani waxa uu ahaa wariye musharaf cabdi naasir oo markaasi saaki la socday in xulka koonfur galbeed oo ka baxaya garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kuna sii jeeda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weliba waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqaynta wararka gabagabada barnaamijka falqaynta wararka ayaan isla soo gaarna waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan మాజీ మాజీ మాట ముసపి మాట మాట మాట మాట badiwanisi maanta annakana waa tiraafaynaa ayehe mageedka kalamana beriga oromadina timid abudule naqa nabe inaanan ka naqay naw waar wallaweyna ma oromadii baani soo gaadhay samadii orimo waa laalo anta waa wada war daadkii socdaa god walba marba haddayna ictiraafayan waxaanu leenahay ku soo soco sacabo furan warwaaqlow dad hawaawayaashood ingiriis nacbaayeen afrikan sidee buu u adoonsadaye soomaali ma maqlaysid labaatan kilomitar oo bade oo waliba khiri ah ma ka qaylinaysiin war jidka lug haya waa furan yahay macali sila waraabana war amhaarka may haystan gabar deebkarafdi muraadiyay deeriya leeray anaqa ahmar imaniin oramiya soomaali wiilalo warda soomaaliya inta kala maqannahay oraba maqnaan mayse laftinaga cirkinaga dhulkinaga badinaga war kalamaani anigaa idin ducaynaya aaminta igu kaba allow aabidkeen baa ergaanka ahayne awdal nooga leexi uraagaada iyo abi iyo muuse abbaagii dhahooda tan ma soo dhawo waa anididawayallailaadin mahadhowiidi burdadiida naw oo goorma u saxeexdeen war kalemaanay madaxweyne xasan sheikh wuxuu yidhi haddaan horay inkugu sheegay cadowgeennu inuu hal mida yahay hadda waa labo sababtoo ah khawaariijtii waxaa ku soo darsamay itoobiya oo rabta inay dhulkeenna boobto laakiin waxaad ogaataan itoobiya hal tillaabo hadday soo qaadaan inaan afar tillaabo ku qaadi doonno jila afar jilaba soo qaad waa laysdhexgala ah. walaala waasaa jecelyihin war isdhexgalkii geeska afrika ilaa iyo labakunsiytobankii la soo sheegaaye eh. ma buu ahay war bulshada bariga afrika lagu biiray etoobiya kuma jirin war madaxweynuhu waxaa kaloo yidhi etoobiya eh. taan ku dhigna hadday tillaabo soo qaado eh. afrika iyo adduunka kaleba naguma eedi karaan hah runtiisu irita hortii oodala dhigda olaari afka hortiisna afeefa hayehe madaxweyne xasan sheikh ma waxa uu yidhi etoobiyan yaa al isku midaan u aragna tobiyan yaa ashabaab isku midaanu aragna waar cabdullow haddii madaxweynihiinnu sidaa yidhi madaxweynaha soomalilanna wuxuu yidhi anigoo wax dili kara duco qaadan maayee dhegta qorigo hay jaro <laughs> waa fiicantahay hubena ku imanboetobiya joogsan maayaane kurka inaan jirnay waxay rabaan jeedalkii beri arya bashiira waxaa kaloo hore loo yidhi nacabkaa daraa daandaamisen oo daqaradii la dayaysanba dibu soo noqdo dubihiya ushii weli doonaye waa kaloo wala yidhi badho waama quuraan beerway aan qurin bulshannina waa siman tahay war abbaagidhow balbiyaxab war xildhibaan cabdiramaan cabdishakuur wuxuu markii etoobia waan ka awood badnayn laakiin diblomaasiyaday nooga adkaatay hadda way naga awood badan tahay laakiin diblomaasiyadaan ugu adkaa karnaa waxaana ku talinayaa buu yidhi muuse biixi in wadahadal lala galo si dalku u badbaado oo la yidhaahdo war dhulkeenna intaad shisheeye siin lahayd xil annagaa ku siinayna iyo kusiiyaho naw soo markaa wada xaraashi maayo taase waa fursada fiican be amoo qadishii hargaysa waa ku darsinaysaa iyo badha indiina waa ku darsinaysaa <laughs> waar adiguna abiyo xadgudbina waxaan khusinnay waa labaatan kilomitir war haddawaaqlow ma intaasiidow ku ekaanayaa waar wallaweyna idinkaan ixtiraafi waayee ha ilaayo bakiyo buuraha ha tago berberana ha dego war waaqlow been weeye buuqiyo xasarad weeye war mayn haysad lambwalaa uusan lahayna tarabtaraba uliyayn dhiibi jiray waryawarya adika nafaa tegina eh. qaladiina beena waye eh. qole wax maqashirana waye war abaagidhow citaa ka kusiin kadhaa ma jidho way jidhaa bawe danimadidi karto aryadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi eh. oh ogow adduunyo iyo aakhira isu ogeyn adduunyo iyo aakhira isu ogeyn warkalmaaney brofesor yaxya camir waxa uu yidhi dhowrkii bilood ee u dambaysay hadalhaynta ugu badan soomaaliya waxay ahayd al-shabaab dhowrkii maalmood ee u dambaysay hadalhaynta ugu badan soomaaliya waxay ahayd etoobiya taasoo lagu hilmaamay tii hore berri hadalhaynta ugu badan ee labadii hore lagu hilmaami doono waxay noqon doontaa madaxda madaxda maamul goboleedyada dalka madaxda maamul goboleedyada heshiis lama ahan dadkooda iyo dawladda si ay u sii jiraan waa inay abuuraan xaalad la yidhaa tanaa nooga daran ee iyaga ha nagu taabanina badankooda dalka iyo dadka waxaa kala weyn dollar iyo darajo uu helayo waxaan soo aragnay wax aan la igala tashan dalka kama socon karaan waxaan soo aragnay bangiga adduunku go'aan uusan igala tashan daynkuma cafin karo haddaba maxaan sugnaahu yidhi kow waxaan sugaynaa waali kale midowga yurub go'aan go'aanuusan igala tashan yukrain kama gaari karo gaza xabajoojin aanan ogolaan kama hirgelayso waxaan sugaynaa jaina iyo waddamada kula heshii heshiiska ganacsi ee birikis ma hirgelayo haddaan ogolaashanna looga helin guud ahaan madaxda maamul goboleedyadu waxa ay dastuurka ku qorteen dadkayga dambiil ayaan ku shubtay dowladduna ha soo gasho siyaasad la yidhaah wuxuuna ku soo gebagabeeyey dhibka ugu weyn ee dalka ku soo socda mustaqbalka waa madaxda maamul goboleedyada waashay ee maaha maamul goboleedyada laftooda aryaadhaha xildhibaano iyo wasiire ka qayb galay kulan loogu ducayhaya allaha u naxariistay abaanduulihii gorgor suulnuuge qaar ka midahu waxay iswarsadeen itoobiya baday rabtaa saddex wadanana ku wareegsanoo bad leh lama ka miduhu soomaaliya waa ka yaryar yihiin waana ka tira yar yihiin oo waa jabuutiya ereteriya soomaaliya oo ka dad badan kana horraysay waxaa itoobiya u haweysatay lamadaas uga soo cabsatay waa kala qaybsanaanta iyo qawaariijta noo joogta muga aniga mahaas waxaa iiga caddaad maamul goboleedyadu inay koow ka yihiin kala qaybsanaanta maantana haysa war cabdullow sidii lagu arki jiray mar dhow iyagoo u kala dhuumanaya waad arkaysaa mid kastaana wuxuu dhihi doonaa badda xasan shiikhaa kuu diidan annagu ku ogolna war kalamaanay maamullada rikaatada noqday raaray magaceenna reed mare dastuurkii dalkoo raafa qarankiiye rafashiya galgaladkoodu noqoy raad dabayshaday ha yeeshee hadday nala rabaan dowladnimo raagta rugya rabadin xaajaan lahayn uma riyaaqeene raroy iyo furay kuma jireen reerahoo nagiye rafaad uma hayaamen ciddoo roob degto wacan aho dalabo hore waa tii loo yidhi ratii walba raabtiisiiyo rabaadiintiisiiyow raaba rati walba raabtiisiiyo rabadiintiisii waa rabiya waar walloweynay been baa isku sheegteen somalilan kama mid aha maamuladiinne sidii roon rabaa oge wale aniga lay rarayey raggu lacagta jecel ah cadowguna u doona eh. haddana riiq dagaaliyo eh. raagtay badana warbashiiro waxaad ka tagtaa eh. ruuxay badi ka maqan tahay hurdadoo ku reemiyo riyawaali badana warkalamaanay war ma haysiine siddeed tobanka bishan igada waxay ku shirayaan yuganda madaxweyne ismaaciil cumar geelaan ee cilaamiyey dowladda maraykankuna waxay dhaheen kulankaas waa soo dhowaynaynaa madax bannaanida soomaaliyana waa in la ilaalshay ku celiye lahaayeen marka waxaan la yaabanahay abiy axmed hadduu kulankaa ka soo qayb galo muxuu sheegi doonaa war hadduu xariif yahay ha u gooyano war haddius xariifeeye walaalkiina hunguri qaaday baaney hayroy war madaxweynaha somalilan muuse bixi kulankaa ma lagu macsuumay uma itoobiya agad ku soo dandhay war kalemaanay war ma haysaane siyaasad iyo badaad ku waalateen ciyaartii ka dhacday istaadiyo muqdisho ee u dhexaysay galmudug iyo koonfur galbeed saddex iyo eber bay ku dhammaatay war iska aamow saddex iyo eber loogama badi karine ma iska aamo waa dhaliyey warnimiyousan dhima eebreeb weeye iyo eri jirteenna adkaawaan eebreeba siinkadhiidi sababtoo ah iyaartooydii koonfur galbeed inti ka adkaateen hatana dadagarteen reedan aman dheerale balame iyooo diidan ma wali eraynimantunimantii kacabada toorun la bahan waha wal angarsada warmadowba ciyaar saaxiibtinimaan maqli jiraye haddaba dhagax saaxiibtinimay ku dhammaatay war hadda ka hor bashiirow markii puntland la iyaartay galmudug oo waan afka iyo dari soomaali bawe ka mid ahaa mahayno yeerteen haddii ragundatisragragunkurohankabana soomaali galmudug midhadanwarmadayow anugu waxaan la yaabay eh. qoladii galmudug la dheeshaa ama soomaalinimaday ka baxaysaa war jinow fursadana ka sheego waay ma shalay weliba dhegday ka dhiyaasay eh. bakooradaha alla qarsada bakooradaha alla qarsada war qoladii galmudug la dheeshaa haddii soomaalinimada ka baxayso galmudug eh. waa in laga mamnuucaa cayaaraha waar somalilan lama ciyaarta maamuladiinna war kalemaana waayadeednaba waa ka soo tardheene hadda buntland kuma jidha ciyaarahan war bashiirow bilaash adigu maqantihiin garoonke faankii buntland galmudug baa badashaa layidhi warbow faankayga anaga waa xirfadaysnaaye galmudug ciyaar ma taqaan le ma shamyaal lagu dagaalamahaya runtiisu runtiisu waad dagaalanhayna magoradaan waana aadna shiidoyen war xildhibaana ka soo jeeda koonfur galbeed in wasiirka dhallinyarada iyo ay bulsho ka keeneen ma jirtaa aryaadhaha mahad salaad iyo madaaliba waa u tageenaa la yidhi cayaartooyda koonfur galbeed sidiisiin waalni aragdeena yalayiina aryaa weel ciduma sheegina waxay tabasho qabeen ay xalliyeenaa la yidhi amnigoorana mahad salaadaa damaanad qaadaa la yidhi gudoomiyaha gobolka madaalena wuxuu yidhi caasimada laydinka ma xigee raalli ahaadha hadda saddex berika kadibaa cayaartu bilaabaysahaa la yidhi kuwii qaladaadka galay haddii aan la soo qaqaban cayaaraha quruxda badan iyo qiimaha xamar waa ku ceeb wargayloodii weertoobdadaa guudanka jare nimangoowlaysata eh ogalalaasi suubiyeen iyo ka dhex garaabadeen war gudoomiyaha dhagaxtuurayaasha soomaaliyeed abuwaanguura wuxuu yidhi qaladka ugu weyn waxaa iska leh qolada brotokoolka oo cayaartooyda soo fasaxay xilliga ay taageerayaashu baxayeen sababtoo ah waxaa loo baahnaa marka ay taageerayaashu baxaan kadib in cayaartooyda la diro war idinkaan hadalka fahminasawtii hore lidiin yidhi inkastuu abwaan qaran oo qiimo badan yahay guura mararka qaar buu fartuu doono qoraya wareer galmudug wdhacay lug kuma lahaynaa layidhi waree galmudug shagamakalahaynmeengaraas galmudug imrijaba walgemoka dhammaysdaase eh? sababtoo ah, eh, ee imrisho mayba ka koobanya labaatan iyo shiidgemaayan labaatan iyo habadgemaayan labaatan iyo wargemaayan warabwaanguura maqnaashaad uga faa'iidaysateenoo xantiisa waa ku dheeraateen garoonka istaadiyo muqdisho waxaa ugu dambaysaa layidhi dii cayaarihii gobolladaee baroonku ka qayb geli jiray waxaana la yidhi habeenka tiifiga waxaa ka hadlay eh. wasiirkii isboortiga xilliga cabdi warsamay saaq eh. wuxuuna yidhi isriixriix ka dhacay istaadiyo muqdisho eh. laba qofaa ku dhaawacantay hadda ogaado abwaanguurana wuxuu sheegay dad badan oo dhintay meydkooda inuu ka tilaabsaday war kalamaanay abwaanguura xantiisaad xiise weyn u qabtaane waxaynaan ugu xiiqin waa ciyaal xamaroobe aryaadaha xanta iyo isboortigoodan xabad ka aqaanina waa ku dheeraateen anigu bulshada isboortiska taageerta waxaan kula tali lahay cayaartayaan si kale loo fahmin waa isdhexgal bulshee caadifadda iyo qabyaaladana ha saaro oo halaga laga dhaafo shaqa kuma leh buuqa iyo beelaha iyo warxumadana halaga laga si asluuba qolo walba kooxday wadato how taageerto ee xamaasadda isboortiga ayaan la qabyaaladayn war un walaaljeeran koonfur galbeed dheer aanku koynay isinley walnisreebada warbow ciyaar buntland ka maqantay dhanaansiga iyo xawaashkii waa ka maqan yahay waxaan idinkula talinahayaa barta barta barta barta ciyaaraha barta fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka nabadgelyo